الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العثيمي فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العثيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى اسماء بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن can cabdillahi bni camr lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wmin daraa'iq raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraam su almutuun khaasatan rasuul xadiid mustafa warasuul mujtabaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin yafuzu bisacaadati alcaajib alaajil fahada huwa almajlis athaalid bacda almiatayn bimajaalisi iqraa'i بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم عام 1443 جلد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة روح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ كتاب بكتاب الأربعين وانتهى بسنن وصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكي لaba boqol iyo saddexaad ee majaalista marka sharca kooban kitabka sunna nasaa-i habeenkan waa habeen talaada kuna beegan saddex iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabkii tacdiimu wa taxriimu dami dhiigga xaaraannimadiisa iyo weyneyn la weyneeyo ayaan kusoo jirnay baabka toddobaad weeyaano oo imaamka caleyhi raxmat ullahi uu daliishaday baab lmuxaaraba kitaabu tawiili qowli illaahi baabu ta'wiili qowli illaahi caza wajal inama jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum maxaa idin qoran maya shaqalka maxaa idiin saaran arjuluhum maxaa idiin saaran arjulihim ba halkan saaran وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وفي من نزلت وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك رضي أنس بن مالك فيه باب تأويل قول الله عز وجل قولك الله بسم الله باب تأويل قول الله عز وجل قولك الله فسر الله فسر أي باب كانوا بابي هي قولك الله واكه إنما إنك لما أهني jazaau aladiina kuwii abaalkooda yuxaaribuuna la dagaalamaan allaha la weyni iyo diintiisa iyo warasuulahu rasuulkiisa la dagaalamaan oo yascawna socdaan oo ordaan fi ardi arrada gudaheeda fasaadan fasaadin la socdaan abaalkooda muxuu yahay an yuqataluu in la laayo oo la dilo aw yusallabuu in la taago oo tiir la saaro halkaa ayagoo tiir saaran ay ku dhintaan ama iyagoo meyda markii la dilay kadib tiir lagu taago aw tuqaaca la gooyo aydiyahum gacmahooda iyo arjulahum aw tuqaaca la gooyo aydihim gacmahooda iyo arjuluhum ahy iyo lugahooda min khilaafin si isdabamara loo gooyo aw amaba yunfaw min alardi ama arlada laga musaafiriyo daalika lahum khizyun ma arrinka isaga ah hoog iyo halaag ayaa u sugnaa adduunkan aakhirana cadaab aad u xanuun badan oo weyn ay leeyihiin weyaan intaas aayaddaas fasirkeeda ayuu baabkaanu baab yahay iyo wa fii manduul naزalad ay ku degtay ayadda iyada ayay ku soo degtay iyo wa dikru اkhtilaafi alfaadi الnaaqiliin qolyaha soo guuriyey alfaadooda kala duwnaanta ay kala duwan tahay likhabari anas ibni malikin anas ibn malik xadiidkiisa fiihi fi اlmuxaaraba muxaarabadan aan ka hadli doona insha allah tabaaraka wa tacaala raggii anas bin maalik ka wariyey alfaadooda si ay u kala duwnayd xukunkooda ma ahan macnahana ma ahan alfaadun baa kala duwan intaas ayaa marka uu baabkan u baab yahay aayaddan waa suurat almaa waa aayadda soddon iyo saddexaad waxaa loo yaqaana aayatu nacam aayat almuxaaraba ayaa loo yaqaanaa aayat اmuxaaraba dadka muxaaribiinta ah oo burcadda ah ayaa aayaddan ka hadashaa qofku waa burcad jidgooyo ayuu samaynayaa marka waxyaabaha uu samaynaya waxaa ka mid ah inuu xoolihii dhaca waxaa ka mid ah inuu nafti gooyo waxaa ka mid ah inuu cirdigii iyo gabdhihii iyo dumarkii kufsado waxaa ka mid ah dadka inuu baqdingeliye oo cabsi geliye oo khowf iyo cabsi halkaa lagu maro dadkaas marka waxaa la yihahda almuxaaribuun aw almuxaarabuun muxaaribiin ayaa la yihahda muxaaribiin waa kuwa xiraabada iyo la dagaalanka danaha guud iyo amniga iyo diinta iyo jiritaanka ummadda baqdinta iyo walwalka ku haya waa qolyaha burcadda ah hadda islii waad garanaysaano muxaaribiintaas maray ka bilowdeen waad ogsoontihiin oo dad badan oo masjidkan usoo socda dhexda lagu dilay oo halkaas toori lagaga riday xasuustaan alhidaaya saasoo kale dad salaatuleyl u socda iyo qiyaamuleylkii tahajudkii odayaalaho la yaqaano halkaas looga riday oo kow lagu dilay ma xasuustaan waa muxaaribiin kuwa iyaga marka abaalkooda muxuu yahay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydihim waarjulhum min khilaafin aw yunfaw min alardi saa weeyaan adduun marka saas waa xaaladooda hog iyo baaba in loo gala oo wax naxariisaba yaraata aan loo gelin aakhirana cadaab xanuun badan inay leeyihiin marka aayaddan waxay ka hadlaysaa marka muxaarabadaas siay ku soo aroortay iyo axaadiis soo aroortay ayaan caawa qaybo ka mid a ka hadli doonaa in shaa allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka afar kun iyo afar iyo labaatanaad waa saxiix xadiidkaas akhbarana ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثana yaziid ibn zurayc waa iqatu tabt can xajaaj الصawaafi اlkindi mowlaahum waa iqatu xaafid qaala xadaثana abu rajac mowla abi qilaaba waa iqaة faadilu kahiiru اirsaal qaala xadaثana abu qilaaba cabdullahi bn zayd اljarmi waa iqa qaala xadaثanii anas bn maliki khadimi rasuli lah sal ه alay slm anas malik anas xadaثanii anasu bnu maliki waa khaadimu rasuuli اlahi sal slm radi allahu taala arda ana nafaran koox oo min cuklin qabiilkaas iyo jilibka cukli loo yaqaano ah amaaniyatan ee sideed ah ayaa qadim u yimaadeen cala nebi nabig u yimaadeen sal slm fastawkhamuu lmadiina magaalada madiina ayay ku daltabyoodeen daltabyo ayaa ku dhacday qofka markuu magaalo imaado iyo dal uusan aqoonin wuu ku xanuunsani wuu ku cuslaani wuu ku cajisi wuu ku qanani wuu nici cunadiiausa uri oo dadkiiya muxuu u nici oo adduunkii adduun kale u noqoni marka daltabiya dalkiisa ayuu marka qofka inuu aado meeshii ayuu jeclaanayaa waxaan garanayaa berigii jaamacadda aan tagnay rag badanoo annaga naga mid ahaa waxay yidhahdeen markay isbuuc joogeen war dalka noo celiya war noo gooya jaamacaddii gacam garbaha lahaya waa daltabiyoodeen cunno dii cunnadii ma ahan dadki dadki ma ahan bay-adi iyo muxuua ah kulayl waa meel deb aho talfaxu wujuuhahum annaaru ma ahan kolleyba laakiin markii aan garoonka jiddo ka degnay xilli waxaan ku beegannay bishii sideedaad gebagabadeedii oo de bishaan oo kale agast oo aad waddanku kulliya ayaan ku beegannay markaasa daaqadda marka loo furoba wejiga dhan ba waxad leeda makuruqaya kadibna raggii marka meesha tageen imtixaanaad adag oon la aqoonin oo muxuu ahaa mustawahooda ka sarreeya la galay dad muxuu ahaa isku luqad aan lahayn oon isku jinsi lahayn oo waxaa weyaan meel lala dejiyey oo mar un wadank mar un wadanka ka imaadna la geeya ka dhacday waxaa ka dhacday marka ragga qaar in kacbada la geeyo masjid nabowi oo rawdada inta la geeyey halkaa lagu ehbiyo war allaha alla soo maaha oo nabiga moxamed ma ahan sal allahu alay aslam war meeshaan moogsoon tahay inuu nabigeena sheegay sal slm almadiinatu tanfii khabahaha magaalada madiina wax alla wixii khubhi ahoo xun oo ahlu iimaanka aanan ahayn ayay muxuu afuuftaa oy bixisaa soo nabigeennu sheegay ma ogid ma khabiibaat heerkaas inay gaarto oo marka saas ay ku baaqi noqdaan dad waxaan garanaya laba sano markaa jaamacadda dhamaysteen sana saddexaad la soo istaagay mayax wallaahi ka tahay inaan meeshan joogeyn war maxaa maya aniga bas waddankaan aadaa waxay ku marsisoltaqaana qaarkood waxbana kama jiraan waalid iyo waxbaa iga dambe <laughs> oo waalid marka soo tegayso waad ogeyde raallin waa kaaga yahay ogsoon tahay marka marka daltabiyada waa jirta xilligaasoo marka hadda ay noocaas madiina ay u taalla iyo wanaaggaas iyo nicmada iyo barwaaqada ayaa lagu daltabiyooda waxaad umaynaysaa xilligaas oo koronto ay jirin oy biyo fiican ayna jirin oo kaniicadii qandhada ay muxuu aha sallig u tahay oo magaceeda xataa yarib la dhihi jiray meel imtixaanay ahayd oo weliba la qaxootin la yahay waad aragteen hadda qaxootiyada markay dadka qaxootiyoobaan daacuun baa ka dilaaca ummadaha ku halligma ogsoontihiin soo sadaa maaha ilan masquulihii iyo wixii iyo biyihii yaa iswada xayaaci dadkiiyaa muxuu isdhexgeli meel yara laisugu wada imaani dad fiyowi dad buka ayaa isu tegi marka nimankii marka magaalada meel cusub ay ka imaadeenoo baadiyeah magaalada madiine marka way ku daltabyodeen caloolihiia weynaatay qano ayaa ku wada dhacday cunadii aysanay ka wada qabsadeen xaalad adagaa daltabia ku dhacday o magaalada madiina waxay ahaydba madiinatu mawbuua meel yacni kanica beriga hore dhankan waamada wix laga sheegi jira ma xasuustaan oo kanica uun fadhido oo dadka muxua caloosha halkaan la ekaato ilaashaaha iyo caafimaadkan uu ka imaado oo ragga dadka ragga ay caloosha ay bannaanka imaan jirtay saasoo kale meel noocaas ay ahayd ilaa nabigeenu ugu ducay sala allahu calayhi waali wasalam oo marka loo rara kaniicadeedii meel marka iyada gaalada ay degnaayeen loo raro oo nabiga ilaahay oo halkaas orar uu yidhi halkaasa kaniicadii iyo xanuunkeedii loo raray oo gaaladii lagu imtixaamay meeshii ay marka ku daltabyoodeen raggii markay imaadeen siddeedda nin oo reer cukle ahaa kow wasaqimat ajsaamuhum jirarkoodii ayaa xanuunsaday oo xanuun baa ku dhacay fashakw dalika ilaa rasul rasulkana arrinka u sheegteen sala allahu calayhi waali wasalam faqaala wuxuu yihi nabigeenna alaa takhrujuuna maad baxdaan maca racinaa la jirkanaga kii xoola jirkanaga ahaa maad muxuu ahaa la baxdaan oo fii ibilihi geelkii geeliisa aad ula baxdaan ood geel u raacdaan oo fa tusiibuu kadibna aad ka asiibtaan ood ka cabtaan min albaaniha caanaheeda dhayda iyo iyo wa abwaaliha kaadideeda kaadida waa dawo geela saa weyaan iyo caana qaal waxay dhn bal ha nabi allow ha ah, saas waan aan rabnaa waa ragdee duur ka imaada moogta fakharajuu way baxeen fasharibuu min albaanihi caanaheedii geeli caanihiisi ay wax ka cabeen iyo abwaaliha kaadadeedii halihii kaadadoodii irmaanka ahaa sida noo imaan doonta iyo iyo kaadadii iyo caanihii ka cabeen dambarka ahaa saxuu way caafimaadeen marka markiiba dhurwaa lagu dhuftay noqdeen waa ka fiyobaadeen intaa markay dhacday faqataluu kadibna waxay dileen raaci rasuulilah rasulka al sl slm ninka xoolaha ula jiray ayay kow ka siiyar muminka ahaa ma waraa yeele marka xoolihina way kaxaysteen waa noo imaan doontaa maxay noqdeen marka muxaaribiin bay noqdeen inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah marka rag lagu fulin doono waa arka waxaa lagu dhigi doonaa edabtooda edab baa loo yeeli doonaa fabacaa kadibna nabiga rag buu u diray waraahum rag buu u diray faakhaduuhum kadibna way soo qabteen dhab gacanta lagu soo dhegay fautiya bihim nabigaa loo keenay faqaaca aydiyahum gacmahoodiiuu nabiga jaray sal اllahu alayhi waali wasalam wa arjulahum lugahoodina wuu jaray wasamana ayunahum indhahana masaamir buu kaga taagay so adag maaha maxaa mataqaana sababta raaciga nabigeena saa ku dileen indhahay masaamir kaga taageen oo gacmahay ka jireen lugahay ka jireen tabti inamaa inamaa aljazaau min jinsi اcamal ma garat alcaynu bilcayn walanf bilanf wluduna biludun wasin bisin wajruxa khisaas soo saa maaha saa weeyaan kow wasamara acyunahum indhaha iyo ka duray wanabadahum fi shamsi markaas ayagoo noola qoraxduu nabiga ku turay sal slam xataa maatu ay ka dhintaan inta dembi o niminkaa galeen arka muslimiin ba ay ahaayeen oo weliba ixsaan loo sameeyey maxaa ku dhacay way ridoobeen way xanuunsanaayeen alla caafimaad siiyey intaa waxaa dheeri ah burcada ay dhaqdeen xoolihii nabiga ay dhacen sal slam intaa waxaa dheeri ah raacigii muminka ay dileen intaa abumaag kaaftoomini si waxay u dileen waraabanimay u dileen kadibna abaalkooda soo maha ya cunada aad karisay fuudkeeda ab hilibka aad karisay fuudkiisa ab saasaa lagu yihi waaya xadiidka afar kun iyo شhan iyo labaatanaad waa saxiix akhbaranii ayuu imam nasai alي amat lah akhbarni ibn cuثmaan ibn saciid ibn kahiir ibn dinar alqurash waa saduqaal can waliid ibn muslim aqurashi wa iqat kahiira tadliis wataswiya can اawsaaci cabdiamaan ibn camr awsaaci waa iqat ahli shaam wa an yaحya بn abi kaثيir waiqaة habt yursl ydls can abi qilاbة cabdلlah بn zayd اjarmi can anas maliki radi الlahu ta arda ana nafaran koox oo min cuklin ree cuklia qadimuu calى nabi nab yimad sl sl faاjtawuu madiinata magaalada madiina ay ku daltabyoodeen oy ku calooweynaadeen faamarahum nabi nabig wuxuu fara sl slm an yatuu inay u tagaan ibila sadqa zakadii xoolahoodii oo nabigeena loola jiray sal slam oo saxaabada u haayey inay u baxaan oo fayashrabu min abwaaliha kaaladeeda ay kasoo cabaan iyo albaaniha caanaheeda fafacaluu way yeeleen faqataluu markay caafimaadeen faqataluu kadibna waxay dileen raaciha nin kala jiray wastaaquuha way kaxaysteen fabacaa nabiyu nabigeenna fii alabihim raadkooda ayuu rag u diray rag meesha waxaa jooga nabigeen hadduu saas wax u milacsada markiiba sidii dabayshu u dhaqaaqi ayaa nabiga la jooga sala allahu calayhi waali slam xitaa isagoon hadlin hadduu qofka muxuu ahaa yara shuqulxumi keeno markiiba qoortiisi iyo muxuu aha asaga ma kala bixiya ragga dhihi jira mataqaanaan waa cumar iyo khaalid mawlid ragga lamidka ahaa aladri wuxuuna qoo nabi allo qoortamaan xag ka dhiga saas rag dhihi jiray ayaa meesha taagan markiiba ragga ayaa isiiday dhab waa la soo qabtay alla maanta waxaa loo bahan ragga iyagaha ya maxaa wax badan oo noocaan tuulan yihiin ummadda kharibay oo amni dad u diiday oo dowladnimo dadka u diiday oo noolal u diiday oo diin u diiday oo khayr u diiday oo ummaddii hortaagan si la lakada abaalkooda waa lesaan ya tabardarre iyo tololaanay nagu arkeen tabardarre iyo tolla u arkeen mooyane wallaahi insaan la yeeli lahaa haddii saa la yeeli lahaa toban xabo ayay ka mid ahna rubuuca soomaal inta soomaali ay degto waxay noqon lahayd meel amni ammaan ah xitaa mashkiladii intii soomaalida inta ay degneed caadigeed maaha inta soomaali mxuu aha jamhuuriyad somaali dhihi jir maaha inta soomaali ay degto xabadaa ka wada socoto hadda kenyadan aan joogno sanad aan boqolaal ama tobanaan muslimiin ah ay isdilayn ma lahan ma garateen qabiila lisu dili biyo aan been ahan isku dili kullina korsi iyo nijaase iyo waaa loo joogan isku laynaya haddii aad gobolkaa soomaalida etoobiya aad muxuu aha tagto waa lamid haddii aad meel kasta ay soomaalida tagto waa noocaas xitaa wax kale iska dhaafi kuwa qurbaha tagay meelahay ku bateen maaragtan minnesooto iyo meeshaan muxuu aha maraykan iyo waxaan kala jeedaa eh, minneabolis iyo meelahaas habeen kasta haddii aan qof la dilin habeen kale qof baa la dili ayagaa isdilayaan waa imtixaan marka haddii ay aayatulmuxaaraba ay shaqayn lahayd walahi ina kuwaas m ay talaabo qaadeen hadda waad garanaysaa isli wa ka dha ma asustaan aw nimankii fourteenki iyo e fifteenki iyo e sixteenki masaajida mxu lala imaan way oo suuqa laga adeegan way oo goodoonkaad nagu dhacayo suuqa waxaatoo noo imaadala way ma asustaan aw nimanka ayaga wiilkoo yaro mxuu ahaa ay ilaahay usoo diray subxana watacala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa wiilka yar unbaa mxuu ahaa kan madaxa ku dhufa kan feeraha ku dhufa kan inti ka duleli kan saas yeel siduu u waday khalaas mid walba waxay samayn jireen marka la qabtoo la xiro saddex boqoloo kun laba boqoloo kun halkan kale ordi ninkii islaamka laayina ay muxuu ahaa ama islaantiyaa soo dayni ama tolkiyaa soo aruurini warkaa dhab waa dhammaaday marka sheekada dhama dhammaatay lacagtaadii waxaada baba loo baahna madaxun baxbad lagaga dhufani bash wabilaahi towfiiq nabad iyo khayr i barwaaqo unbaa loo fariis waxaa dhacday halkan halkan masjidkan nin fadhiya oo akhyaar ah ayaa isagoo halkan fadhiyo halkan isagoo fadhiyo masjid gudihiisa ayaa lagu yidhi nin ordaa u yimid wiilkaagii ayaa jidda istaagay oo toori halkaa i geli safka hore ku jira ilaahayow adaan ku weydiista wuxuu yidhi caawa ha ku gaarsiin wa abihi halkaan u jooga inta daakhil masjid waxyaabaa dhacay ka midta wallahi inuusan habeenkii coqorad ay u dhicin ilahay buu ninka wamaa yaclamu junuuda rabbika jundu min junuud ilah baa loo soo diray madax bash wabilahi towfiiq duqir alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah wardigii sii watay dambe kama gelin marka waxaan kala jeedaa waxyaabaha yani muxaarabada ay ina allaha la yazac bisulطaan maa laa yazac fi اlqur'aan ilaahay subxana watacaala wax uusan muxuu ahaa qur-aanka keligiis oo la akhriyo uusan ku reebaynin ayaa muxuu aha suldaanka iyo awoodda iyo sultada aad ilahay ku reebaa walowlaa dafcu llaahi innaasa bacdahum bibacdin la fasadat ilardu weeyaan ilahay hadduu dadka dadka kale ku reebaynin hadda maanta amnisa uma joogin halkan uma fadhin hadday maanta ayna meeshan suldo ka jirin oo dowlad ama gaal ha noqoto ama muslim ha noqote ay meeshan ka jirin oo baliis iyo dad muxuu ah wax kala reebe iyo maxkamad iyo cuquubo iyo ayna jirin saan ma loo joogi laha jidkan wallahi inaan la marin jidkan dhexdiisa dukaama waa laga dhisi laha gurya laga dhisan lahay meelaha nidaamka ka jirin waa ogsoontihiin qaarkood waxaa weeyaan laamiyada dhexdooda gurya laga dhistay ogsoontiin arintayda marka waxaan kala jeedaa waxba dheg jarar looma siiyo ummaddan dhan u halliga ayaa qofkaas muxuu ahaa ayaa dartiis looga khamaanaya oo naftiisa muxuu ahaa loo bixinaya lianna ummadda kale badbaadi heli walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi war dadka cuquushu saaxiibka ahow kisaasta waxaa idinkugu sugan xayaat intaanu maxaakim ah? xataa gaaladii waad aragteen dad ay laynayaan soo lama dilan islaam bas maaha la socda sultada ataa kuwa gaalada waad aragteen maxaakim baa la samayni oo muxuu askar baa la samayni oo hub baa la samayni oo dad baa la xiri oo dad baa la dili oo dad baa la marjini oo dad baa cirbad lagu dhufani oo haakada wamaa ilaa daalika maxaa loo yeeli ummadda kale ha badbaado haddii kale dadka dhab waa haligmayaan adduunkana kama dhammaada faasid iyo mufsid ma ka dhammaana ilaa qiyaamada ay ka dhacdo marka waa in mxuu ahaa faasidka mufsidkaas waxaan kooliyo hankool ku celiyo ummadda ka haya la helo oo labaatan sana ku xukuma konton sana ku xukuma boqol sana ku xukuma oo wamaa ilaa daalika halkaas ummadda ugu haya waa jismi faasida weligiisna ma hagaagaya xabsi iyo dil wacaanheen ma lahan ummadda udhex joogana waa kaas waa imtixaan waad aragteen kuwii laga soo dayey waxaan garanayaa twenty fourteen ki fifteenka suuqyada an loo dhac ma xasuustaan suuqyada aan loo dhex jirin xaaji cabdisamad ogsoon wadankiina xataa waa loo dhacay meesha umayna meelo badanaa loo dhacay suuqyadan waa loo dhicay habeenimadii waxaa la xerxeri raggii waardiyaalka ahaa qori alla wataa waa la rari ragga ayagaa nin kamida waan xasuusanay waa la qabtay suuqyadan mid meelahan u galay meelaha naon dheereen waa la qabtay kadibna adiga kenya waa taqaanaa mogta t k k ka dhacday t ma taqaanaan tawakiidkudo waa lahawa in yar bixi kadibna iska socowa t ka dhacday waa la soo dayy ninka asaga ha digniin baa la sii weliba raggi waaa la yidhi hadii dib dambe aan kugu aragna adoo hawshaan ku jira yaa weyla iska ilaali ya waxaan xasuusta ilahay qolku yihi subxana watacaala kuwii ahlunaarka markay yidhaahdeen rabbi ow na soo celi fain urijna mina faina fain cudna fain udna fain cudna faina aalimuun rabbi haddii aan kusoo noqono mar labaad oon dembiga ku noqona aalimiin baana ilahay muxuu yihi walow rudduu lacaaduu limaa nuha canhu wainahum lakaadibuun haddii muxuu ahaa warkooda la yeeli lahaa oo adduunkan loo soo celin lahaa meeshii ay kasii biisi lahayeen halkii ay kasii wadi lahayeenoo gaalnimadii iyo fisqigii iyo beladii way sii wadi lahayeen ninka asaga ahaa mar labaadu haddana wuxuu dhacay suuqyadii dhab mar saddexaaduu dhacay maalinta dambe meeshaan ma taqaanaan brisonta oo industrial area horteeda ayaa aayar tartiib baabuur u watay muxuu ahaa oo brobox ahaa iyo xataa daroolka ku waday oo maskiinka ahaa xitaa daroolkii bash bash bash maytiisa shee umala la soo weydiiya sheekhow ninka ma lagu tukan karaa <laughs> ma lagu dugan karaa ka warraba abaalkiis sooma hadee ya maya aniga qaxootiyan dhacay maxaa laga rabaa abaalkiisa marka inta hadda aad maray in ka badan ayuu mudnaa soo ma in gacmaha masaamiir looga taago oo ummad cibra u noqdo isagoo nool ayaa abaalkiisa ahayd xaqiiqada noocaas weeyaan hadda alxamdulillah maalinta kadib aawo suuqyadii barwaaqa loo baxay carba wax maqla dhalca ah iyo adduunka nicmadii barwaaqa laskaga jiro midkood tuugaho meeshaan suuqa sarafkaan maqlay muxuu aha dadka xogahoo yara si reer magaalnimo ay ku jeebsiibaano yani waxyaaba waa jiraan ma badna laakiin asal ahaan hadda isliin nicmo iyo barwaaqa lagu jiraa marka alxamdulilah waay meel walbana saasay ubahanta la socdo meel walbana saasay ubaahanta hay miaaladan wax badan ad ogsoontiin in aad u sii galgalama rabo waayahay xadiidka waxaan ku noqonaya afar kun iyo شhan iyo labaatanaad akhbaranii mr ibn camr ibn cuثmaan ibn sacd ibn kaثيir ibn dinar alquraشhi waa saduq can walid ibn muslim an awzaci can yaxya ibn abi kaثيir can abi qilaabat can anasin ana nafaran koox min cuklin ra cukle qadimuu cala nabi nabiga yman sal slm fajtawu madinata magaalada madiina ay ku daltabyoodeen o ay ku caawal weynaadeen faamarahu nabiy nabig mxamed sal l slm an yatuu inay u tagaan ibili sadaqa xoolihii zakadii oo la ilaalinayo muslimiinta loo haayey oo nabiga mas-uulkaas ka ahay sal slm fayashrabu min abwaaliha caanaheedii ay wax ka cabaan iyo albaaniha abwaaliha kaadideeda iyo albaaniha caanaheedii fafacaluu way sameeyeen faqataluu waxay dileen raaciha ninka la dilay ayay dileen wastaaqowha wastaaqowha way kaxisteen kow fabacaa nabiy nabigeena wuxuu u diray fii alabihim raaditaankoodii ayuu rag u diray raggi aad taqaaneen qaala wuxu yidhi fa utay bihim waa la keenay faqaطaca aydiiham gacmood ayuu jaray wa arjulahum lugahoodii wasamana acyunahum indhahoodii ayuu muxuu ahaa duray walam yaxsimhum nabiga dhiigjojin uma samayn markay lugihii gacmihii laga jaray dhiigooda lama joojinin ila dhimasha la rabaa watarakahum wuu isaga taga xataa maatu ulay ka dhintaan faanzal la alweyne ay soo deji caza wajal in kala jazaau aladiina kuwii abaalkooda yuxaaribu la dagaalaman allah alla wa rasuula rasuulkiisa babkii la sheegay horeen usoo marnay in la mariyo wa abaalkooda abaal kale ma lahan saasun bay ummadda ugu badbaadi amni iimaana lagu heli insha allah afar iyo lix iyo labaatana xadiidka ah وحديث صحيح أخبار قال الإمام نسي عليه أخبرنا أصحاب المنصور وثقة تت قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وثقة فاضل قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلاوة عن أنس بن مالك قال وحير أنس بن مالك قدم على رسول الله النبي قال وحيو من ثمانية نفر سدات نن ومن عكل فذكر نحوه حديثك وحديث معنى يوشيغي إلى قوله لقاقارة ولم يحسمهم وقال وحير قتل الراعي ننكي حولها لجرين ويدلين أيا انتاس ديريا لسعوتي حديث أفر كن إيوه todobai labaatanaad waa saxiix akhbarana axmed ibn sulayman raxawi waa iqatun xaafid ayuu alimaam nasaa-i qaala xadaana moxamed ibn bishr alcabdi waa iqatun xaafid qala xadaana sufyan athawri an ayuub ibn abi tamiim sikhtiyan waa iqatun sabtun xuja aljahdami wayaani can abi qilaabat cabdlah bin zayd aljarmi can anas ibn malikin khadimi rasul lah sal slm qala wuxu yh anas malik ata nabiya nabigan waxa u yimid nafran koox ba u yimaadeen oo min cuklin aw curaynata ama ree curayna ah kalama fogo fa amara lahum nabiga wuxuu u faray bidawdin kabooda waxaad ka boodaan wajtaw madiinata waa jumla muctarida weyaan faamara wuxuu far lahum nabigeen sal slm bidawdin aw liqaaxin dawdin geela yar oo kooxda ah ayaa la yihahdaa hala hala aw liqaaxin ama geela irmaan ah oo weliba addoolo ah inay u tagaan ayuu nabiga u faray waxaa marka ka horeysay ana nafara min cutla curaynata ata nabiy sal slm nafaru min cutla curayna faijtaw madiinaa magaalada madiina ay ku mxuu ahaa daltabyoodeen fa amara lahu nabigu wuxuu faray bidawdin hala irmaan ah aw liqaaxin amaba hala adoolo ah oo hadda mar dhow dhalay yashrabuuna inay ka cabaan albaanaha yashrabuuna inay cabaan albaanaha caanaheeda iyo abwaala kaadeeda faqatalu raaci ninka la jiray ayay dileen wastaaqu ibila geel ayay kaxaysteen fabacda fii iyo axsanta wastaaqu اibla faqatalu raaci ninkii la jiri ay mxuu ahaa ay dileenoo wastaaqu ibla gelin ay kaxisteen fabacaa geeli ay qaadeen fabacaa fii alabihim raadkooda ayuu marka rag u diray waa la soo qabtay faqaطaca aydiyahum gacmahoodi ayuu jaray iyo arjulahum lugahoodii wasamala acyunahum indhahoodii ayuu musmaaray nabigeena salى اllahu alayhi wali waslm maxaa lagu camal falayaa inama jazaء اladiina yuxaaribuun lah warasulah wayscruun fi ard saad maxaa igu horreysay aayat muxaraba markii u horreysay oo lagu camalfala aan maqlo wadaadkii ma taqaanaan shacli dheere ma la dhihi jiray oo maxaakiimta ninka u horreeyey oo bilaaba sagaashameyihii ma sheekh wuxuu ahaa waqooyiga xamar markii dee loo tabar imaaro waayo magaalada xamar xitaa qof bisad wadoo la la sheegay bash oo qof yacni halaag ummadda ay ayaa maxkamad yaroo tolkiisa iyo xaafada yaroo ka sameeyey ninkii marka buxaarabo ayadda akhrina ugu horeysay inama oo dee wixii muxuuaha uu fulinay fulini madaxaa la wada qabsaday waxaa laga soo duubay bahashi vidiyihii yaraayo ma taqaanaan bahashi cajalka intaa la ekaa la gelin jiray vidiya ma xasustaan ya mamed iyo waxaan adduunka lama aqoonin bahal intaa la eg oo waxaa weyaan cajal ah ayaa lagu soo duubay waan daawan yab anagii mada qaarka anaga albaabkan ka cararnay big qof wuxuu ahaa oo la dilaa moogta marka big waan ka cararnay marka berigaasa igu horeysay isagoo akhriyi maaqana sheekh inolnolintay shacray manoli manoli ahay waaya hahay baabu dikri ikhtilaafi naaqiliina dadka soo naqliyey khilaafkooda sheegitaan la sheego likhabari xumayd xumayd aطawiil khabarkiisa ragga soo naqliyey sheegitaan la sheego can anas uu ka soo naqliyey ibna maliki khaadimka nabigana sal slm bihi fiihi ay fii xadiidi almuxaaraba yacnii ragga ruwaadda ah oo xadiidka xumayd ibn abi xumayd awiil soo naqliyey anasna uu ka soo naqliyey ayaa habkay u wariyeen isku khilaafay waxay ka bedeli ma lahan imaamku wuxuu rabaa faqad inuu kuu sheega in alfaad kala duwan iyo uruq kala duwan oo xumayd looga wariyay intaasuu kuu sheegi raba wax kaloo kuu sheegi raba ma lahan weyne xadiista la soo warina kulligeed waa xadiis saxiixa marka alfaadaas inay kala duwan tahay oo haddii aad midkaan halkaan ku aragt kan kal halkaan ku aragta aadan dhihin say wax yihiin intaasuu kuu sheegi rabaa caleyh raxmatullah xadiidka afar kun iyo siddeed iyo labaatanaad waa saxiixun duuna qowlihi wa salabahum wuu salbiyey inta aan ka ahayn inta kale waa saxiix weeyaan qaala alimam nasir alamtl abarna axmed ibn camr ibn sarx wa iqatu qala abarnii ibn cbdillahi ibn wahb misri wa iqatun faqih weeyaan qaala akhbaranii cabdullahi ibn camr ibn cumar cabdullahi ibn cumar waa ke alcumari miya aciifka miya waayruhu can xumayd ibn abi xumayd awiil waiqaة mudlis can anas bn maliki radia allahu tacala canhu arda ana naasan koox idad oo min curaynata ree curayna qadimuu cala rasul ba u imaadeen sal slm faijta'uu lmadiinata magalada madina ku daltabyoodeen fabacaa nabiyu nabigeen wuxuu u diray fabacahum اnabiyu nabigeen wuxuu u diray ilaa dawdin qaalmo oo lahu isagoo sugnaaday hala isaga uu leeyahay isaga shaksiyan ma lahan waa xoolihii zakada waa nabigeen mas-uulka ka ahaa calayhi salaatu wasalaam fasharibuu min albaaniha caaniday soo cabeen wa abwaaliha kaadideedii falamaa saxuu markay caafimaadeen irtaduu can islaam mawjadan islaamnimaday ka ridoobeen waqataluu raaci rasul rasulka al sal slm raacigiisa oo muminan xaal uu yahay mumin muminkii muminka ahaana way dileen raaci rasuul muminan raaciga nabigeena sal slam xoolaha ula jiro muminkahayna way dileen wastaqu ibila geel way kaxaysteen fabacaa rasul nabiga all fii aahaarihim raadkooda ayuu rag u diray faukhiduu waa lasoo qabtay dhab baa lasoo siiyey faqaطaca aydiyahum gacmoodi ayuu jaray waarjulahum lugahoodii wasamala acyunahum indhooda ayuu musmaaray wasalabahum wuu salbiyey intaas salabahum taas lafdigaas lafadaas waa muxuu ahaa saxiix maaha weyaan xadiid afar kun iyo sagaal iy labaatanaad waa saxiix akhbarana cali ibn xujr wa iqatun xaafid qaala anba'ana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir wa iqatun habt an xumayd ibn abi xumayd awiil wa iqatun dalis an anas malikin radia allahu ta arda qala wuxu yih anas maalik qadima calaa rasul abig wa u yimaadeen naasun dad oo min curaynata ra curaynaa marka curayne cukl labada qole iskugu jireen waa suuragal inay qolo kore iyo qolo hoos mxuah jilibka hore jilib hoose layihin waa suuragal faqaala lahum rasul nabig al wuxuu ku yidhi sal slm low kharajtum haddii aad u bixi lahaydeen ilaa dawdina halahanaga haddii aad u bixi lahaydeen oo fa kuntum aad ahataan oo fasharatu maydka cabtaa min albaaniha caanaheedii wa abwaaliha kaadideedii fafacaluu way sameeyeen falamaa saxuu markay caafimaadeen qaamuu way istaageen ilaa raaci rasuula nabig al sal slm ninkii walajiri geela ayay u istaageen istaageenoo faqatalo way dileen warajacu waxay u laabteen kufaar xaalayinku gaalo wastaaqu waxay kaxaysteen dawda nebiy nabiga halihiisii arsla fii alabihim raadkooda ayuu rag u diray fautiya bihim waa la keenay faqaطaca aydiyahum ayuu jaray gacmahoodii waarjulhum lagooda wasamana ayuuna midhoodin ugu musmaaray nabigeen sal اlah alay slam xadii saddex kun iyo afar kun iyo soddonaad waa saxiix akhbarna moxamed ibn hn canasi wa iqatun xaafid qala xadana khalid bn xasan sujayd wa iqatun habt qala xadana xumayd can anasin qala wuxu yidhi anas malik qadima naasun dad ayaa yimid oo min curaynati ree curayna cala rasul ba u iman sal slam faijtaw lmadiinata magaalada madiina ay ku dultabyoodeen faqaa lahu nabiy nabig u sl slm low kharajtum haddii aad u bixi lahaydeen ilaa dawdina qaalmahanaga iyo halahanaga fasharibtum aad ka cabtaan min albaaniha caanaheedii waabuaale kaadeedii ila kaana xasan wax fiican bay ahaan lahayd waadna caafimaadnayd insha allah fakharajuu way u baxeen ilaa dawdi rasuulla nabiga al halihiisii ay u baxeen falamaa gorti saxw ay caafimaadeen kafaruu bacda islaamihim islaamnimadii kadib ayay gaaloobeen taas kaligeedaaba ku filin lagu dilo waqataluu waxay dileen raaci rasuula nabiga all kii xoolaha ula jira muminan xaaluu yamid mumina wastaquu dawda rasuula nabiga halihiisi ayay kaxaysteen wanalaquu way qaadeen weyaan wanalaquu way tageen muxaaribiina iyagoo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta la dagaalamayaan fa arsala fii alabihim raadkooda ayuu dad u diray faukhiduu waa la soo qabtay faqataca aydiyahum gacmahooda ayuu jaray wa arjulahum lugahooda ayuu jaray wa samara ayunahum indhahooda ayuu musmaaray xadiidka afar kun iyo kow محمد بن ن و ثقة قال xdثna محمد بن أبي عdي وثقة قال xdثna حmayd عن أنس بن قال وxuu yidhi أسلم unaasu dad baa islaameen oo min curaynatin roo curayna ah faijtau madiinata magaalada madiine markay yimaadeen kadib ayay ku dultabyoodeen daltabyoodeen faqaala lahum rasuula nabig ale wuxuu ku yidhi sal slm low kharajtum ilaa dawdin lana haddii qaalmo aan hala aan leenna haddii aad u bixi lahaydeen oo fasharibtum min albaani canas ka soo cabi lahaydeen qaala xumayd wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi an anasin wa abwaaliha kaadadeeda way yeeleen falamaa goorti saxu ay caafimaadeen kafaruu bacda islaamihim islaamnimadood kadib ayay gaaloobeen waqataluu raci rasul rasulka nabiga alla nabiga all ninka ula jiray oolahana way dileen muminan aal mumin isagoo mumin hay dileen wastau waay kaxisteen way qaadeen dawda rasulah nabig al sal slm halihiisna way qaadeen waharabuu way carareen muxaaribiin xaal ay alla ay rasuulkii la dagaalamayaan oo ay mujrimiin yihiin burcad fa arsala rasuula nabig alla ayaa u diray man ayuu u diray duul iyo asxaab iyo akhyaar ayuu u diray mujaahidiinna ataa bihim iyaga keenay dhab soo siiy oo soo qabtay ayuu nabiga u diray ragrag ah faudu kadibna waa la qabtay oo faquta aydiyahum gacmooda ee ala jar waarjulum lagu hodi wa samara ayuunum indhahoodina wuu musmaaray wa tarakahum fi lxarati shiila madowda ayuu uga tagay dhagxaanta madooba kuleelka ah xataa maatuu ilaahay ka dhintaan saasuu nabigeena sal slm waxaad ogsoontihiin waddankan mar ma xasuustaa niman lihi jir mungiki dadka reer kenya aad u yaqaan kuwaas babaawag oo kale ay ahayd ila keli waa mungikiyaa la yihahdaa ummadda ay baad ka qaadi jireen oo dalkan waa loo joogi waay oo nin madax ma yaqaanaan oo taajir ma yaqaanaan oo qof saqiir ma yaqaanaan i kabiir abadan ummaddii dhan waxay ka dhigteen dad ayaga ay cunaan berigi ma xasuustaa ninkii cali miyuu ahaa ninka soomaaliga aha boliist u weynaa muxuu aha magaciis maxamed cali miyas cali u ahaa xuseen cali miyuu aha xuseen cali xilliga xuseen cali kibaaki dowladiisii ayaa waxaa la yidhi xuseen cali waxaad yeelaysaa ummaddaas meel laga saar berigi hor waa la soo qabana maxkamadaa la geyni marka maxkamad la geeyo maxaa markiiba dee waa tii keekey ubaa lagu dhufari dhag banaanku imaanaya in yarun baa laga tuuri gacanta midigtaa laga tuuri ninka isagan ba marka ah wuxuu ka aslay xabad unbuu kala daalay kan dil kan kala dil kan kala dil kan kala dil kan kala dil meel alla meesha la arkaba ciidanka falaskoodki waxun baa loo adeegsaday murug ayaa laga siiyey aawod aawod iminka iyaga madariya meeshaan ayagoo casharaad ah hadda marka kii u weynaay oo tooba keenay waxaa degan meel meelahaas oo litus waxa la yidhi meeshaan mataqaanaa kii muxuu ahaa mangika u weynaa tooba keenay wuxuu ka tooba keenaya gaaislaan gaalnimadu haya yani burcadnimadu ka tooba keenay ayaa meesha geedahaas weyn iyo gurigaas wanaagsan iyo waxaas isagaa deganaa lagu yidhi magaalo meelahaas inaa aad u shitilaa ma rabo marka calcumuum yacni waka sideedaba waxaad ogaataan mararka qaar tuugtuugmada wax ma tarto tuugtuugmada ummaddan waxba mataraysa weyaan waadna ogsoontihiino ummaddan tuugtuugmo waxba kuma lahan khaasatan ummadda amnigooda iyo jiritaankooda dadka baabi'ina tutugmo waxba kuma lahan sidaa weyaan dibdam u noqday hawshaa maalinta ragga sideedan insaan la yeelay amniga ka dhacay magaalada madiine iyo mandiqadaas waa la ogaa ilaa maanta amniga jiraa la socda amniga isagaha hadda kaba sooqa nimanka reaal sacuud oo hadda xarameynka haysto wa laga sheeg baa laga sheega waxba nagama gelin hadda ma fadhin waqtigeedi maaha nimanka ayaga a ah markay qabsanayeen dalkan oy sacuudiga ay hadda ay u bixiyeen ay qabsanayeen oo shariif xuseen iyo qabaaishii muxuu isku haysay najdi iyo isku haysay halkaas isku haysayoo oo boqor iyo boqor iyo boqor iyo boqor laanlaanka annaga haddaan haysan camlo iyo ka sii daran kuwanaaba yar dowlad ahaan u qaabaysan kuwaas waxay ahaayeen wuxuu ilahay soo adegsoon yahay dadka xaajiga ninka xaajiga markuu aada xajka halkan ka baxa dardaaranku qoraya meherka wuxuu bixinaya dumarka sideen dhaqankeen dilan qof markuu islaanta fura ama markuu dhimana unbaa un laga bixin jira markuu dhinta kadib soomeen wuxuu iska hormarinaya khalaas waxaa dhihi jiray man xaja faqad maat waman rajaca kaana wulida min jadiid qofka markuu xajiyo qof dhinti ahaan ayuu ahaan jiray markuu soo noqdana qof dib u dhashay ayuu ahaan jiray macruuf yacni xaalad waxaa ka jirtay aan inaba caadi ahayn gaaja iyo burcadnimo iyo baloo dhan iyo imtixaan dowla cumaaniyana marka ayada magac ahaanay xukumaysaa meesha oo maka iyo madiina ay joogaan waxaana wakiil ugu ah shariif xusein midkan hadda urdun madaxweynaha ka ahaa sulaaladoodaa iyo awowgood muxua korowa waxaa weeyaa xujaazoo boqor ka ahaa laakiin iyaga laftirkooda cashuuraha ay saari jireen dadka xujayda iyo dhibaatada niminkaana imaadin muxuuha la yihahda eh, cabdicasiis ibn cabdiraxmaan ali sacuud oo hadda ninkaan hadda jooga salmaan iyo kii ka horreeya cabdullahi faadka annaga kuwasan kusoo gaarnay eh, duqo aabbaha u ahaa ayaa yimid markaasuu gamta ka suray seefun buu kala imaaday kuwayduu joogey kuwayda xoogo hubiro ingiriiska wa kasoo siimaqaane hubira soo helay kadibna riyaaduu imaaday dircii meel yaro muxuu salli ka dhigtay socotay socotay socotay ilaa markii dambe uu tabuug ka taga gam kuwo ayaad kari waaye oo xujaajdi war ka jooga xujaajdi ka jooga qisahay nagu soo gaartaas ayada waxna waa nool ligi jiro waxa lihi jiray taarikh almamlaka moogta arday markaata wax badan baa lagugu shubi saxa noqdeen ama khalad ha noqdeen marka calcumuum kadibna qolyo ayaa taas afwaahan ku maqan iso qolyo ayaa la keri waayey marka ummaddii kale ay degeen oo xataa waxay sameeyeen si ay ay u kontaroolaan dad dee waxay ahaayeen ciddoodoo kale ah ciddoodkao kale ay ahaan jireen way soo kaxeeyeen hajar ayay sameeyeen waxyaabaha ay ku ilbixiyeen ay ka mid ahayd magaalo waa magaalaynayaan tuulo intaas oo boqol oo qowsaa la keeni meesha qasab lagu dejini marka la dejiyo iskuulaa loo furi iyo madarso dugsi qur-aanaa loo furi masaajida loo dhisi xoolaa loo qori waxaa la siini muxuu ahaa noolal halkaas qasab lagu dejini kadibna kuwa duulasha waday burcadkii o dhanba meesha lagu soo harayni halkaasaa marka addiin iyo adduunyaba aad tartiib lagu gelini marka qolyaa la keri waay doqorku casab ay jireen ani ma aqaanad xaqiiqada arrintayda wuxuu dhahay war waxaa la qaybinayaa lacag iyo raashiin iyo adduuna la qaybinay kaaliya markaasa qabiilkii oo dhan ayaa isu imaaday waxay leeyihiin marka ciidan xoog lagu soo diray dadkii afar kun oon loo kala eegayna kulli saf shaf shaf shaf shaf wix dhanba wuu muxuu ahaa rogay saasay leeyihin xujaajda waxay degnaayeen leeyihiin muxuu ahaa ariiq alxujaaj xujaajdiyaa laga kari waay marka waxaan kala jeeda haday riwaayadaas haddii aadan saxinba muhiimadda waxaa wey niminkan hadda ad arag amniga ka jira sacuudiga adduunka meeluu ka jira ma jirto adduunka meeluu ka jira waxaan soo gaarnay annaga ayadoo dukaamada dahabka maratay markii salaada la adimo allahu akbar allahu akbar mara xataa lama saaray in bir lasoo xira iska dhaaf nin walba ayadoo sida u furnaa nalkanbaa dhasha la siini waa laga tegi madiine iyo maka iyo saasay ahayd hadda mara yar ay saaraan waxa la xiraa waa yaryihin amniga bannaankaasaa u saaxari wax aad ka baqi laa naftaada walaa xoolahaada ma jiraan intaana waa seeftaad la socda calankooda somalika seef kumaad arkin ma garat rab waa un qortan baa laga jari magaalada madiine inta qofoo qoorta laga jaro neega aan u taagnahay kow iyo laba iyo toban maaha kuwa muxuu aha gabdhaha kufsada kuwa qofka dila wamaa ilaa daalika meel yaro waxaa la keena masjid alqamaama oo masjid anabowi marka dhanka qiblada iyo dhanka midigtaa masaajidan yaroo kuuskuusan maaragteen oo mid cumar ay leeyihin cali ay leeyihin bartamahooday keenay oo meesha nabigeen uu ku tukan jiray ciidda qisaastuna ku fulin jira halkun baa la keeni nin marka madow oo intaas leeg oo riti aad u malaynaysa wuxuu leegi aseefoyn loo soo dhiibi nin aayad qur-aan oo akrinaya ciidamana waa la keeni qofkii oo la wado oo marka erbada ku dhufsanya mayna ah waa muiic wa wax dhaqaaq ma laha iska socda ayaa la keeni qoorta baa saas la dhihi jug ayuu siinayaa seeftu meel agga jug siin markuu qortaa yihaa rab xaggay taalaaba wabilahi towfiiq meeshu waa la dhaqi oo lagu kala tegi arrintaas kusoo gaarna sacuudiga la socda amnigan ay haystaan ha u malayn wax kale lagu gaaray maalinta ugu horeysa war ma tagin maalin jimcay haydo intaan soo kalahay anigoo masjid nabowi muxuu ahaa qaybta safka hormiimka labaad fadhiya ayay yidhahdeen i qisaas i qisaas ana waa maqli jir isaaso kitaabkian meesha dhigta ordaan isday meeshiaan tagi war maxaa gey laa ilaaha ila allah laba nina ay hayeen marka mid maba dhaqaaqin dhagta la siiy mid yar tabar darnu ahaaye balaq wuu iska dhintayba midki kale naf cara ka baxdaba yani xaalad adagay ahayd qoortin aggay tala waaya marka niminkaas amnigaas kuma ay keenin tutuugma iyo baryama abadan waa seeftaas hadda maanta seeftia laga baqa ayagoo wa yaabaha ad ogsoontiin i hawlaha hadda a socda ad garanaysaan aad aan u dhexgelgeli karin xajka cumradaha muxua ah, khatar ku jire haddii aad loo sii dhedheeraade marka waxaa weeyaan ayaa maanta aan juuq la dhihi karin waxaan juuq loo dhihi karin waxaa weeyaan tiya nin walbo ka baqa bahashaas ha taalla rab rab waa la socda waay hay xadiidkaan joogna saddex kun iyo afar kun iyo kow iyo labaatanaad kow iyo soddonad miya adinkan waa ila lunteen ya xali ma dhunteen adinkana sheekada ay lumis ya ya soddon iyo laba sooma waaye sheekada ma waa dhamaatay marka afar kun iyo soddon iyo laba xadiidka ah imaam النasائي wuxuu yihi أخbarna محamed بن cabdالله الصنعاني wa ثiqة xaفظ qala xadana يزيد وهو زرع wa ثiqة tb qala xadaثana شhuعبة qala xadaثana qتاadة أna أنس بن maliki xadaثm wuxuu sheegay أna naasan dad aw rijaaلا rag oo min cuklin ree cuklia aw curaynata ree curaynaa qadimuu calaa rasul lah ba imaden sal slm faqal waxay yihahn rasuulka allow inaa annaga ahlu darcin dad xoola iyo naas ku nool ayaan nahay kow oo dad xoolaaley ayaan nahay oo xoolahaas naaskaas ayaan muxua ku noolna caano ayaan ku noolnahay ahlu darcin ayaan nahay walam naku maan ahayn ahla riifin dad muxuu ah tuulaaleya maan ahayn fastawhamuu madiinata magaalada madiina soo saa maaha ma halkaasaan joogna fastawqafhum almadiinata magaalada madiina ayay ku daltabyoodeen oy ku calool weynaadeen fa amara lahum qaniin iyo kaniica ayaa muxua ka dhalagtayo calooshiyaa marka wada weynaatay xaalad adag ay galeen fa amara lahum rasul nabig alle wuxuu faray bidawdin hala iyo waraacin nin halihii la jiray ayaa in muxuu ahaa caanihii ugu liso oy muxuu ahaa ti soo marnay ayuu nabigu u faray fa amarahum wuxuu faray an yakhrujuu min fiiha inay baxaan oo fa ay cabaan min labaniha caanaheedii iyo abwaala kaalideedii falamaa goorti saxu ay caafimaadeen oo kaanuu hayaadeen binaxiyati alxarati shiilmadowda magaalada madiina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey difaac oo dhanka koonfurta iyo dhanka bariga iyo dhanka galbeedka intaba dhagxaan madow oo weliba u badan dhankan koonfurta iyo iyo bariga u badan ayuu dhinac walba alla ka maray subxana wa tacaala oo fardaha iyo awrta iyo waxyaabahaas kuma ordi karaan dagaal lidaalika inta magaalada madiina lasoo weerarayay hal mar koonfurna lagama imaanin waqooyi waqooyina lagama afwan galbeedna lagama imaanin barin lagama imaani waxaa laga imaanaya waqooyi qaswat اlkhandaq ma xasuustaan dhanka waxaa laga imaada waqooyi lidaalika meesha oo laga qoday laga qoday godka dhanka waqooyigu ah bas uxudi intu dheaysa ara xarada udhexaysa ay ahayd xara alharbiya inta udhexaysa ay ahayd ilaa sideed kilomitr sidoo kale bergi uxud inta uxud intu ku yeelaan madiine halkaasaa jirta uxud dhankaas ku jira uxud halkaas ka dhacday dagaalka uxud lanna dhankaas cagdabe ah oo dhankaasa laga imaada agga xeebta ayaa la maraya halkaasaa laga soo geli marka xaradaas waa dheerta ilaa aad magaalada madiine aad ka baxdo oo mxua ah yutma meel la yihahdo ilaa siddeetan kilomitr taqriiban gaarayso ilaa aad ka gaarto xaradaas iyo buure iyo adduun isdhex yeella weyaan dhankaas xarada marka qayb ka mid a ah shiilimadowgaas ayaa waxaa weeyaan ayay marka u baxeen waxaa kaloo xarada sii xoojiyey oo taqaanaan xilligii imaam anawowi u noolaa caleyh raxmat ayaa waxaa dhacay dab baa ka kacay magaalada madiina dhankeeda bariga iyo koonfurta kala baxooda ayaa dab baa ka kacay dabkaas waxaa weeye had soomaad arkin buuro dhalaalan oo shubmayaan yani burkaan burkaana ka qarxay ya waa tii nabigeena uu sheegay sala allahu alayh waali wasalam in ay ka mid tahay calaamadda saacadda qiyaamo dab ka soo baxa xijaaz tudiiu laha acnaaqu اibili fii busra shaam tuulo ku taalla geela jooga habeenkii iftiinka dabkaas ka ah ilaa ay qoorto mxuua qoortii uu ka qabto kahaas iyo nalkaas halkaas ka kacay waa dee beriga layidhi qiyaamada dhacaysa khalaas weeyaano dadkii magaalada madiina o dhan masaajidka nabiga laisku soo xoreeyo umarada iyo ragga madaxda ay kulay tooba keeneeno waxaa weeye nin walba dulmiga u celiyo alla baryo lala taagnaa markaas qor yaa la gelini meeshii muxuu ahaa xali ay bahash joogto qoryaasaa loo suri wax walba cunaysa qoryaha ma taabanaysa qoryaasaa loo suri qoriga waa taagan yahi waay soo intaas alla waa kaa soo socotaa intee kusoadi intee loo carari ayna almafara ka dhacday xilli dhan meesha haddii aad tagto haddao dhankaan aad bariga magaalada madiina u baxda waxaad u malaynaysaa meel biyo ay ka gureen oo weliba muxuu aha dhoobo ahayd soo ma arkin inay muxuu ahay karfaf iyo waxa qalaalan ay tahay dhagxaantiioo wada shubmay oo muxuu ahaa aad u malaynaysa dhooba ayaa intee ish intay ku daasho ayagoo weliba muxuu ahay eh, qayb qayb ah aysaa u yeelaan qofkii tagaha fiiriy u arki karaa marka waa xilliga nabiga muxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam kadib wa waa xilliga alimaam annawowi isagaa ka hadli wuu xasuustaa xilliga u noolaa aleyh raxmat waayo marka magaalada madiina xiraarteeda iyo shiila madowga dhagaxaasa dhan ka mid ah ay u baxeen weeyaan kow markay ahaadeen wa kaanuu waxay ahaadeen binaaxiyati alxarati shiila madowga dhinac dhinac ka mid ah markay ahaadeen ayaa kafaruu ay gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimada kadib ay gaaloobeen waqatala waxay dileen raaci rasuulla nabiga al sal slm xoola jirkiisi oo xoolaha ninka la jiray ay dileen wastaaqu dawda xalihiina way ka haysteen fa bacaa wuxuu bixiyey aطalaba dad oo raa raadiye ah raadiyaal ama raadiyo ayaa fii aahaarim raadkoodu nabiga u diray fa utiya bihim waa la keenay fasamara acyunahum indhahooda ay duray u duleliyey u musmaaray waqaطaca aydiyahum gacmood ay u jaray waarjulum laguhoodi uma tarakahum wuxuu uga tagay fi xarati shiilmadoogi alaa xaalihim xaalkoodii xataa maatuu ilaa ay ka dhintaan xadiidka afar kun iyo soddon iyo saddexaad akhbarna maxamed bin sana canasi can cabdilcala wanaxwahu xadiidka oo kale oo kale oo kale ayuu muxuu ahaa uu soo wariyey xadiidka afar kun iyo afar iyo soddon waa saxiix akhbarna maxamed ibnu naafic abu bakr alqaysi waa saduq qala xadaثana bahz ibnu asad alcami wahiqatu tabt qala xadaثana xamaad ibn salamata wahiqatu caabid qala xadaثana qataada ibnu dacama sudri basri wahiqatu habtun haabit ibn aslam bunani waa iqatu caabid can anas maliki ana nafaran kooxo min curaynat ree curayna nazaluu fi lxarati shiilamadowgii ayay degeen faataw nabiy nabiga u yimid sal slm fajtawuu madiinata magaalada madiina ay ku dhultabyawadeen ama ay ku cool weynaadeen faamarahu rasul nabig wuxuu faray sal sl an yakuna inay ahaadaan fii ibili sadaqati sadaqada iyo zakada xoolihii loo bixiyey inay la jiraan wa an yashrabuu min albaaniha caaleed inay ka cabaan wa abwaaliha kaadeeda faqataluu raaci ninka la jiray ay dileen wartadu can islam islaanimada ay ka ridoobeen wastaaqul ibra geeli ay kaxaystaan fabacada rasuula nabiga alla fii aaaari imraadkooda ayuu rag u diray fajiia bihim waa la keena faqaطaca aydiyahum lugahoodii ee gacmahoodii ayuu jaradha wa arjulahum lugahoodii wasamara ayuunam indhahooda ayuu musmaaray waalqahum fi lxarat shiilmadowg ayuu nabigu ku tuuray sal slm sidii ay mudnaayeen ayaa la yeelay qaala anasun wuxuu yidhi falaqad ra'aytu waxaan arka axadahum midkood yakdumu uu cantuugi bifiihi afkiisa caashan ya maxaa qoran falaqad raytu waxaan arkay axsanta raytu waxaan arkay axadahum midkood yaktumu اlarda arlada isagoo muxuu ah cantuugi bifiihi afkiisa catashan on darti xataa maatuu ilay ka dhintaan abaalkood ayaa la mariyey baabu dikri ikhtilaafi طalxa ibnu musarif طalxa ibnu musarif khilaafka khilaafkiisa sheegitaan la sheegay iyo mucaawiyata ibnu saalixin ay isku khilaafeen calى yaxya ibnu saciid alansaari markay ka warinaayeen habkay u warinaayeen say u kala duwanaayeen sheegitaan la sheego fii hada اxadiid xadiidkan oo xadiid muxaarabaha iyo niminka curaniyiinta ahaa ama ree cukl waxaa weeyaan muxuu ahaa ayuu muxuu ahaa baabkan u baab yahay nimankii muxuu ahaa ree cukl ka hadlayay fi hada xadiid xadiidka afar kun iyo شhan iyo soddonaad so isnaad akhbaranii moxamed ibn wahb الحراني وصدوq قال xdثna محمد بن سلمة الحراني واثقة قال xdثني أbو عبدالرحيم أبو عبدالرحيم وخالد بن يزيد الحراني واثقة قال xdثني زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفrاad عن طلحة بن مصرف الهمdاني واثقة فاضل qاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أرضاه قالوا في أنس بن مالك qadima أعراab reer baadiye oo min curaynata reer curayna ayaa yimaadeen ilaa nabiy lah nabiga loo imaade sal slm faaslamuu way islaameen waijtawu madiinata magaalada madiina ay ku daltabyoodeen ay ku caalo weynaadeen xata asfarat alwaanuhum ilaa midabkooda uu noqdo jaalla ilmaha soomaaliga markii ay cagaarshoogi waas ay ku dhaca indhihii xataa waa isbedelaan jirki isbedeli wama ilaa daalika waaya wa cadumat butuunuhum calooshii caloolweynaada ku dhacay caloolweynaad ayaa ku dhacay fabacaa bihim nabiyulah nabiga al ilaa liqaaxin haala irmaan ah weliba addoolo oo lahu isaga uu leeyahay waa saxolihii sadaqada ayuu nabigu u diray sal slm kow faamarahum wuxuu faray an yashrabu inay ka cabaan min albaani caaneedii wa abwaaliha kaadideedii xataa saxuu ilaa ay ka caafimaadaan oy ka fiyoobaadaan faqataluu waxay dileen rucaataha dadka la jiray ninkii way halkanin wastaaqu ibila geli ay kaxaysteen fabacata nabiga nabiga ala fii alabihim raadkood ayuu rag u diray fautiya bihim waa la keenay faqataca aydiyahum gacmood ayuu jarwaarjulan ugu hodi wasamara acyunhum indhahood inuu musmaaray qaala amiiru lmuminiin cabdimalik cabdimalik ibnu marwan oo muminiinta amiirkooda markaa reer bani umeye ragga madaxdoodaha ka mid haya wuxuu ku yidhi wa huwa isagan yuxadiuhu lianas anas wuxuu ku yidhi ibnu maalikin wa huwa yuxadiuhu isagoo ugu warramay hada xadiid xadiidkan bikufrin magaalnimo ay qatalahum yuu dili bikufrin gaalnimo aw bidembin dembi qaala bikufrin gaalnimo yuu dili nabigeen sal l slm isku mid waa haddii xataa ay muslimiin ahaan lahaayeen baabkaas waa la marin laha la socdo ay muxaarabo geli lahayn inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasulahu wayscunuu fi lard fasaada an yuqataluu aw yusallabu aw tuqaطic aydiyahum warjulahum min khilafin yunfuu min ard haakada imaamka marka khiyaar u lah culimada marka waxay leeyihiin haddii ay dadka ay xoolaha bas ka dhacayaan sibaa la yeli haddii ay dadka dilayaan oy xoolaha dhacayaan oy dadka ay cabsiinsiinayaan oy gabdhaha kufsanayaan ayaga dil intii cuqubaa la iskugu dari haddii ay cabsigelin bes tahayna sibaa la yeeli haddii ay dil tahayna sibaa la yeeli hadday dhaca bes tahay sibaa la yeeli oo muxuu ahaa afartaa shay oo la sheegay ama shantaa shay oo la sheegay ayaa mid mid loogu fulin ay leeyihin hadda tafsiilkeeda ma geli karno waqti uma hayn waay xadiidka afar kun iyo lix iyo soddonaad waa daciif isnaad abarna amed ibn cmr ibn sar waa iq qaala ambana ibn abdlah bn msri waxaa weeyaan waa taqaanaan qaala akhbaranii yaxya ibnu ayuub wa saduuqu rubama akhطa mucaawiya ibn saalix wa saduuqu lahu awhaam an yaxya ibn saciid alansaari can saciid musayab qala wuxu uhi saciid qadima naasu dad baa yimaadeen min carab reer caraba calaa rasul rasulka ayuu yimad sl slm faaslam way islaameen uma mariduu way jiradeen alweynaadka ku dhacay abcan duumadii fabacda bihim rasul la nabiga al ila liqaaxin hala irmaan ayuu u diray liyashrabuu inay ka caban min albaaniha canaheedii fa kaanuu waxaa ahayn fiiha halihii ay dhex joogeen uma kadibna camaduu ilaa raaci ninkii la jiray ay u qasdeen oo hulaami rasul nabiga addoonkii ahaa faqataluu way dileen wastaaqu ibla geeli ay kaxaysteen fazacamuu waxay sheegeen an rasul rasulka sal sl qal u yidhi allaahuma allahyow caish omi man caasha qofka oomiya ala muxamed nabi maxamed eelkiis aleylata caw yacni waxaa weeyaan xadiidku waa daciif abcan aad ilaan isugu sii ama axaadiista kaloo saxeeda nooga filan laakiin ninka habka ku dileen hab aad u liidan ahaa oo tabta iyaga la yeelayay horaan u yeeleen fabacaa rasulla nabiga al wuxuu diray fii alabihim raadkooda fauduu rag u diray faukhiduu waa lasoo qabtay faqaطaca aydiyahum gacmooda ay jar waarjulhum lagu hodi wasamala acyunum indhahoodiina wuu musmaanay wa bacduhum yaziidu calaa bacdin labadanin iyo qaarkood qaar kale si ay habka u wariyeen way kala batsadeen mid baa yardheeray midna waa yargaabi إلا أنa معaaوiyaةa معaaوiية بن صالحa qaaل وxuu yihi في hada الxadيث xadيiثkan istاaqow istaaqow waxay ukaxaysteen ilىa arضi الشhirki muشhrikiinta dhulkooda xoolay ukaxaysteen lakin waa laga daba tagayo laga soo celi xadيiثka aفar kun iyo toddoba iy soddonaad waa صحيح سناd أخبرna محaمد بن عبداللahi الkhlنaجiي waa صدوq qال xadثna mالك بن سعyر لا بأس bه عن هiشhام بن curوaةa waa taqaana waa ثiqة فقيه عan abihi abihiis curوa بن زubayr can caaishaa um muminiin radia alahu ta anha qaalat waxay tirmuna caaisha aqaara qowmun qole ayaa soo weerareen calaa liqaahi rasuulilah nabiga all halihiisii fa akhadahum nabiguu soo qabtay faqataca aydiyaahum gacmood ayuu jar waarjulum laguhooday wasamala acyunahum indhahoodina wuu musmaaray tabti ay ku sameeyeen addoonkii iyo ninka la jira raacigaha ayaa lagu sameeyey xadiiska afar kun iyo sideed iyo soddonaad waa saciir isnaad akhbarna moxamed ilmahana alcanasi can ibraahim ibni abi lwasiir waa saduuq qaala xadaana cabdulcasiiz ibni maxamed adarawardi waa saduuqun kaana yuxadiu can kutubi hayrihi fayuiu xadiku tawiil imam nasa alي amat lah waa ariiq kale igu keen wa ambana waxaa noo warramay moxamed bn bashar bundar qala xadana ibrahim ibn abi wasiir xadaana darawardi waa cabdilaiz kadan soo marnay can hishaam bn curwa can abihi can caiشhata mmuminiin ana qowman qolo ayaa qaru weerareen oo qaadeen calaa liqaaxi rasulah nabiga alla halihiis irmaanka ahaa oo adoolad ahaa fautiya bihim اnabiyu nabiga ayaa loo keenay sal slm faqaca nabiyu nabigana wuxuu jaray aydiyahum gacmahoodii waarjulahum lugahoodii wasamana acyunahum allafdu bmuhana lafdiga laba nin ayaa waraysa xadiidku waad garanaysaanoo mid wuxuu ahaa maxamed muhana mid maxamed bashaar soomaya labada nin oon dhihi jirnay ama ka ka farasay rihaan labada nin marka midka damba lafdiga waxaa iska lah maxamed ibn muhana alcanazi iskale weeyaan maxamed bashaar lafdigiisaan maaha waa ka duunaa xadيث afar kun iyo sagaal iy soddonaad waa صحيح bma qablahu akhbarna ciisa ibn xamaad التujibi wa iqaة qaala ambana allayt bn sacd an hisham bn curw can abihi ana qowma qola qaaruu calىa ibli rasul nabiga algelis ay soo weerareen faqaطca aydiyahum gacmooda iyo jaray waarjulum laguhoodi wasamala acyuna midhoodin uu musmaaray xadيث afar kun iyo afartanaad waa صحيح bma qablahu qala akhbarna axmed ibn camr ibn sarx qaala ambana ibn wahb qaala akhbarna yaxya ibn cabdillahi ibn salim wa saduq wa saciid ibn cabdiraxman wa saduqun lahu awham wadakara aakhara min saddexaad uu ku daray can hishaam ibn curwata can curwata ibn zubayr anahu curw ibn zubayr raxima allahu ljamiic qaala wuxuu yidhi curw bnu zubayr aqaara naasun dad baa soo weerareen oo min curaynata ree curayna xadiidka marka muxuu noqday xadiidka marka muxuu noqday mursal ayuu noqday la socda ila curwo sooma gaarin laakiin saxiixu maa qablahu ayaa lagu yidhi la soco aqaara naasu min curaynata calaa liqaa'i rasuul nabiga halihiis irmaanka ahaa wastaaquuha ay kaxisteen wastaaquuha wa qataluu adoon oo lahu nabiga usugnay ay dileen fabacata rasuula nabiga alla fii aataari imraadkood ayuu dad u diray fawqiduu waa la soo qabtay faqataca aydiyahum gacmood ayuu jarwaarajulum lugoodi wasamala ayuuna midhood inuu usmaaray xadiid afar kun iyo ko iyo afartanadaa saxiixun xasanun saxiix akhbarnaa axmed ibn camr ibn sarx qaala akhbarnaa ibnu wahab qaala akhbaranii camr ibn xaarif alansaari waa faqihun xaafid can saciid ibn abi hilaal waa saduuq can abi zanaad cabdullahi bn dakwan waa taqaanaan w an cabdilaahi ibni cubaydilah alqurashi waa maqbuul can cabdilahi bni cumar khaaab radi allahu tacaala canhuma can rasuuli lah sal sl nazlat fi maxaa soo degtay aayat muxaaraba aayad soo degtay weyaan inama jaza ladiina yuxaarimuun lah warasula wayscluun fi lardi fasaadan ayadaa weyaan xadiidka afar kun iyo labaiyo afartan waa daciif isnaad ahbarna axmed ibn xamr sar qaala abana ibn wahb qaala ahbarna ilayth ibn sacd can ibni cajlaan maxamed ibn cajlaan waa saduuqun ikhtalطat calayhi axaadiiu abi hurayra can abi zinaad ana rasul asna xadiidkan muxuu yahay waa xadiid mursala abuzinaada nabiga ana rasul dhahaya intee waa intay isu joogaan abuzinaad iyo nabig sal l slm ana rasul rasulka sal slm lamaa goortii qaطaca uu jaray aladiina kuwii saraquu liqaxahu haalihiis irmaanka ku waxday markuu gacmahoodii lugahoodi jaray wasamala acyunahum indhahoodina binaari dab weliba ku eh, muxuu ahaa uu ku masmaaray caatabahu llahu alaweyne ayaa ku eeday fii dalika faanzal alla weyne wuxuu soo dejiyey inama jazaء اladiina yuxaaribuna warasulah yascuuna fi afsaada alaayat kulaha xadiidka lakin waa daciif daciif laa taquumu calayhi alxuja xagga iska dhiga adi xadiidkan waxaa weeyaan mucdal xataa inuu noqdo suuragal munqaطic horta shaki ma lah uu yahay xadidka afar kun iyo inta marka mursal de taqriiban waxaa weeyaan saddexdaba uu qaadan karaa mucdal nimo iyo munqaicnimo iyo mursalnimo intaba waa isu dabageli kara marka waa un daciif agga daaqada ka tur xadiiska afar kun iyo axaadiis kale oo saxiixeeda muxuu aha iyu xataa khilaafaya soo ma jeed mukhaalafa ku jirtaba waa munkar marka xadiiska afar kun iyo saddex iyo afartanaad waa saxiix akhbarana alfadl ibnu sahl alacraj waa saduq qala xadaana yaxya ibn khaylaan waa iqat maamuun qala xadaana yaziid ibn zurayc can sulaymaan itaymi caabid can anas bn malikin qaala wuxuu yidhi anas bn malik inamaa in kalemaana samala nebiyu nabigan wuxuu musmaaray acyuna ulaaika kuwaas indhahooda liannahum ayaga samalu waxay musmaareen acyuna aruca raggii xoolaha la jiray iyo ninkii yar la jiray indhihiisa ay ayagana dureen marka waa aljazaau min jinsi alcamal weeyaan saasaa loo yeelay xadiidka afar kun iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiix akhbarana axmed ibn camr bn sar wsadq lahu awhaam alxaari miskiin qira'atan aleh waan asmac waiqatun tabtun waaya adana iبn whb qal abarani cabdulahi ibn whb almisri qal abarana aw abaranii moxamed ibn camr wa saduq lahu awham can ibn jurayj cabdimalik ibn cabdicaز ibn jurayj wa iqatu tabtun yursl ydls can ayub ibn abi tamid skhtiyaan wa iqatu tabtun xuja can abi qilaabat cabdulahi bn zayd jarmi wa iqa can anas bn maliki radia allahu taala arda ana rajula nin baa oo meel yuu dilay yahuudeed qatala jaariyatan gabar ayuu dilay oo min alansaari reer ansaareed yuu dilay muxuu dilay calaa xuliyin dahab iyo waxyaaba laisku qurxiyo oo lahaayada ay lahayd ayuu ka qaatay ka dhacay inay sheegtay ayuu ka baqay kadibna wuu dilay fa alqaha kadibna wuxuu ku dhex riday fii qaliilin ceel biyaha muxuu ahaa aan hadda marka biyo ahaan loo isticmaalin oo horaan biyo laga cabi jiray ayuu ku dhex riday wa radakha wuxuu burburiyey ra'saha madaxini bilxijaarati dhagxaan intuu dhagax jibaal u qaatay ayuu madaxa kaga burburiyey o kadibna iyadoo sidii meesha wuuu ku riday maydahaan ugu riday wa radakha ra'saha bilxijaara faukida ninki waa lasoo qabtay kadibna gabadha ee alla weydiiyaa ku dilay hebel asagayaa marka alla weydiiy ma dishi marki dambe u qirtay fa amara bihi rasuula nabiga wuxuu faray an yurjama in dhagax lagu dila xataa yamuuta ilaa ka dhinto aljazaau min jinsi alcamal xadiidka afar kun iyo shan iyo afartanaad waa xadiis akhbarna yunus ibnu saciid yuusuf ibnu saciid waa iqatun xafid qala xajaaj ibnu moxamed ilacwar waa iqa ibnu jurayj qala akhbarnii macmar rashid alazdi waa iqatun dabt can ayuub abi tamiim sakhtiyan waa iqatun dabt can abi qilaabat can radi اlahu taaa arda waraxima jamiica ruwat ana rajulin baa qatala jiri jaariyatan gabar oo min ansaar ree ansaarida calaa xuliyin dahab iyo waxaa laisku qorxay oo laha iyada ay lahayd intuu ka dhacay ayaa inay sheegto uu ka baqay oo u dilay uma kadib alqaaha wuxuu ku duri fii qaliibin ceel biyo laga cabi jiro marka iyadaa la isticmaalay ayuu ku riday waradaqa ra'sa madaxeeda ayuu burburiy bilxijaar dhagxan ayuu ku burburiyey fa amara nabiyu nabigan wuxuu faray sal sl an rijaama in dhagax lagu dila xataa yamuut ilaa uu ka dhinto maadaama gabadh dhagax uu ku dilay isna dhagax in nafta looga qaadayo nabigana faray sal allahu alay waslam xadiidka casharkeena caawa dambe insha allah tabarak watacala afar kun iyo lix iyo afartan waa sabiil isnaad akhbarana zakariya ibnu yaxya wathiqatun xaafid qala xadathana isxaaq ibn ibrahim alxandari ibnu rahaweyh weyaan ibnu rahawiyah qaala akhbaranii cali ibnu alxusein waa saduuqun yahimu kow an xusein cali eh, ibn اxusein ibn waaqid wathiqatun lahu awhaam qala xadathanii abi abihisna waa ninka alxusein ibn waaqid weeyaan isna waa hiqatun kii hore saduq yahimu ayuu ahaa la socda ninka ahaa cali ibn xusein ibn waaqid waa sadiiqun yahim aabbihii oo alxusein ibn waaqid ahna oo asagu ka warina waa iqatu lahu awhaam qaala xadaana yaziid annaxwi waa iqatu caabid can cikrima mowla cabdilaahi bn cabaas waa ninkii aad taqaaneen oo muxuu ahaa iqada ahaa faqiihaana ahaa mufasirkan ahaa can bn cabaas radia allahu tacala canhuma ibnu cami nebi sal slm weyaan fi qowlihi qowlka alla tacala alla uu yidhi inamaa in kale maahna jazaau aladiina kuwii abaalkoodii yuxaaribuuna la dagaalamayaan allah alla weyna warasul rasuulkiisa allaaya qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas naزlat hadi اlaaya aayaddan waxay ku soo degtay fi lmushrikiina gaaladii faman taaba qofkii tooba keeno minhum ayaga ka mid ah qabla an yuqdara calayh inta aan la qabanin ka hore lam yakun calayhi sabiilun waddo lagu dila korkiisa ma ahaanin oo ma jirta weeyaan walaysat hadi اaaya aayaddan ma ahaanin lirajuli nin almuslimi qofka muslimka ah dushiisa mxuu ahaa kuma soo degin faman qatala qofka dilo oo dadka laayo wa afsada wax fasaadiye fi lardi arlada fasaadiye ow xaalaba la dagaalamo allah alla weyne iyo wa rasuula rasuulkiisa uma kadibna laxiqa xaleela bilkufaari gaalada qabla an yuqdara caley intaan la qabanin lam yamnachu uma diida daalika arrinkaas an yuqaama in la ogo fiihi isaga alxadu xad aladii kaasoo asaaba asiibay macnaheeda waxaa weeyaan cabdulahi bni cabaas in raggaas waxa intaan loo mariyey dembiga ay galeen oo tirada badnaa in looga kordhiyey oo lagu daray gaalnimada ay gaaloobeen ayuu leeyahay saas ayuu marka u saarinaya cala alcumuum muhimadda waxay tahay aayaddan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuula wayascuuna fi lard fasaadan an yuqataluu o yusallaba o tuqaطa aydihim arjula min khilaafin aw minfa min alardi aayaddan qur-aanka ah cid alle ciddii ummadda dhib u keensato ah, waxaa waajib ku ah imaamka iyo qofka muslimiinta madaxdu ah oo awoodda laho askarta laho maxkamadda laho muxuu ahaa dalka maamulo waxaa waajib ku ah inuu ummaddaas dadka ka qabto oo dadka ayaga ahna axkaamta ilaahay uu sheegay an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim arjulu min khilaafin aw yunfacu min alardi intaas mid ka mid ah ama kulli lisu raaciyo ama mid ka mid muxuuha la maryo ayaa dushiisa ahaatay ummaddana amni iimaan ay heli lahayd hada wallahu aclam w sala allah waslm abdi rasul mustafaah